alxamdu لlh rb اlعaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih wman tabichm bإxsan ilى ywm اddiin ama bacd <clears throat> sheikh wuxuu inoo sheegay darsigiina ugu dambeeyey ahlu sunnati wاljamaca inay wasat yihiin ummadan firqooyinkeeda iyo kooxaheeda inay dhexdhexaad u yihiin ay ku dhexdhexaadsadeen masaaisha lagu kala tegay ay qolana dhinaca istaageen qolo kaloo bidcoolayaalana bidco kale ay ugu jawaabeen qaala sunnuhu wadadii xaqa ahayd ee dhexdhexaadkahayd inay qaateen waxaa la tilmaamay <clears throat> jabriyada iyo qadariyada labada kooxood inay ugu dhexeeyeen xaggay ugu dhexeeyaan aljabriya wa alqadariya naam waxa koonka ka dhacay o dhan tiisa ficilkiisa isagaa iskale waa ficilka isagu samaynay isagaana doonay <clears throat> waa qadariyada jabriyaduna waa dhinaca kale uu khasban yah ikhtiyaarna male shaqana kuma lah waa sida kii waxa weeye murtacishka ahay oo kale ka xarakati murtacish naam waa fii baabi afcaali lcibaad afcaalada addoommadu ay samaynayaan ee allah uu abuuray ayay isugu khilaafeen ayb alkhawaarij wlmurjia ayay udhexeeyaan maxay ugu dhexeeyaan fi ayi baab fi baabi waciid illah ay u diintu kaga baxay iimaankiisa waxba yeeli mayso waxay kaloo u dhaxeeyaan bayna almushabihati wاlmucaila fi baab asma waifaat ayib siday dhexdhexaad ugu yihi qolada diiday iyo qolada intay sugaan ku talax tegay labadaasee udhexeeya wayna u sugan ilaahay tilmaamihiisa tashbiiha iyo tamiilkana waa diideen marka laga hadlaya baabka saxaabada iyo dhexwii bayn alkhawaarij wاlrawaafid ayb faslun wuxuu fasal u yahay ay fi mada wma sayaati waa mowduuc cusub wey waqad dakhala waxaa soo galay fi ma dakarnaahu wixii aynu sheegnay oo min aliimaani billaah oo ahaaday ilaahay in la rumeeyo aliimaanu in la rumeeyo ayaa soo gudagalay bima shaygii ahbara allahu ilaahay uu ka waramay bihi magaba fii kitaabihi kitaabkiisa wa tawaatara ka tawaaturay can rasuulihi rasuulkiisa sal allahu alayh wasalam yacni si badanna ay tawaatara ay tataabaca ruwaatu kuwii soo warinayay ay iskaga daba yimaadeen uma arsalna rusulana tatra an yatbacu bacduhum bacda tawatara bimacnaa tataabaca marka xadiika marka riwaayaat badan ay u yimaadaan iyo asaaniid badan ama dad badani ay soo wariyaanba waxaa la yidhahda mutawaatir baa la yidhahda sida musalaxa iyo usulka lagu yaqaano wa ajmaca calayhi dushiisa ay isku waafaqeen salaf lumma ummadan salafkeedii tagay ay isku waafaqeen salafna marka la ilaaqo waxaa looga jeedaa dadkii saxaabada iyo taabiciintii ayaa looga jeedaa salafu saalix haddii la yidhaahdana waa iyaga un marka marka xilligoo keliya la eegayana xilligoo keliya oo xilligaasi uu yahay xilli tagay waxaa la odhanayaa salafu saalix waayo dadkii xilligaa joogoo dhan lama wada ammaanin xiligaaba ahlubidc soo baxa wsl waa dadkii wanaagsanaa laakiin curfigu inta badan marka la ilaaqayo kuwii wanaagsanaa baa looga jeeda salafu hadihi lumma min asl yani waa salafi saalix waa dadkii wadada toosan waxa weeye ku soconaya min asaxaabati wataabiciin saxaabadu ay kowka yihiin ayaa laga hadlaya oo ah min anahu subxaana alle xumaan ka nasahnaaye fowqa samaawaatihi samaawaadkiisa inuu ka koreeyo oo dushooda u ahaaday calaa carshihi carshigiisa dushiisa uu yahay caliyun inuu ka sareeyo calaa khalqihi khalqigiisa culuwigana waataynu soo tilmaanay inuu saddex qaybood u qaybsamo culuwu alqadr walmakaana mansilada iyo sharafta inuu ku sareeyo ka labaadna culuwu alqahr walhalaba awoodiisu awoodaha kale inay ka sarayso ka saddexaadna waa culuwu adaat daatadiisu dawaada kale inay ka sarayso waa ka meesha hadda lagaga hadlay fowqa samaawaatihi inuu yahay calaa carshihi carshigiisa dushiisa inuu yahay caliyun inuu ka sareeyo daatadiisu calaa khalqihi khalqigiisa ta waxayna tusaya kitaabka alle subxaanahu wa tacaala waa tawaatur can nabiyi sal allahu alayhi wasalam oo axaadiista ku timi aad bay u badan tahay wa ajmaca calayhi salaf lumma ummadan salafkeeduna waa isku waafaqeen ilaahay in loo sugo culuwi daatiya in loo sugo oo aan la odhanayn meel walba waa jooga ama ilaahay meel lagu tilmaami maayo laa yuqaalu lahu ayn kaana allah walaa makaan ilaahay halkuu jooga xaguu inaga xigaa laysma weydiiyo ilaahayna waa jiray iyadoo boosba carshiga wixii lamida ah aanay jirin hadaladaasoo dhan waa hadalada jahmiyada maaha hadalkii ahlusunnati waljamaaca ay waxaweye qabeen ilaahay culuwigiisana horeynu uga soo hadalna adiladii tilmaamaysa koob iyo labaatan qaab ama koob iyo labaatan nooc ayay adiladu tilmaanta inay ku tusaysa ilaahay culuwigiisa waxaynu soo sheegnay fowq yaaafuuna rabbahum min fawqihim istawa ayaynu sheegnay fi samaa oo cala samaa looga jeedo ilayhi yascad sucuud curuuj annuzuulu minhu tanziilu min xakiim koob iyo labaatan wej ayaa tilmaamaya ilaahay khalqigiisa inuu ka sarreeyo koob iyo labaatankaa wej mid waliba intaasoo aayadood iyo axaadiis baa ku yimi marka la geeyo waatay culimmada qaar odhanayaan kun daliil ayaa ku tusaya ilaahay culuwigiisa daatiga ah kun daliil wax ka badan waayo daliil kasta waxa uu leeyahay ama nooc kastaaba waxa uu leeyahay adilo aad u badan buu leeyahay wahuwa alla subxaanahu xumaan nasahnaaye macahu macooda ayuu ahaaday khalqiga aynamaa kaanu meel kastoo ay ku sugan yihiin yaclamu waa ogyahay yani alla isagoo ku tilmaaman khalqiga inuu ka dhex baxsan yahy baainun min khalqi mustawin calaa carshi khalqigiisa inuu ka dhex baxsan yahay oo xagga culuwiga xagga sare inuu uga baxsan yahay oo uu ka soocan yahay oo uu ka sareeyo waxa weeye iyadoo macnaha noocaasa la sugayo ayuu haddana macooda ahaa oo uu kula socdaa cilmigiisa iyo ogaalkiisa iyo ilaaciisa uu kula socdaa macahum khalqiga macooda ayuu ahaaday aynamaa kaanuu meel kastoo ay yihiin yaclamu waa ogyahay waa maciyadii caamka ahayd macnaheeda wey maciyadaasi waa maxa waa yaclamu waa inuu og yahay maa hum caamiluuna waxa ay samaynayaan buu ogyahay oo uu la socda kama jamaca sida alla uu u kulmiye bayna dalika arinkaas fii qowlihi tacaala qowlkiisii uu ugu kulmiyey huwa alla alladii allihii weeye halqa abuuray asamaawaati walarda samaawaadka iyo dhulalka fii sittati ayaam lix maalmood gudahooda ku abuuray uma stawaa intaa dabadeed ka kor noqday cala alcarshi carshiga dushiisa yaclamu waa ogyahay maa yaliju waxa galaya fi lardi dhulka wamaa yakhruju minha wixii ka soo baxayayna alla waa ogyahay horaynu usoo macnayn waxa dhulka gelaya waa wixii lagu beerayay waxa ka soo baxayaana waa geedihii iyo midhihii ka soo baxaya waxaa dhulka gelaya waa dadkii lagu aasayay waana ka soo baxayaan yowm lbacti wاnushuur wax kastoo dhulka gelaya waa ogyahay wixii kasoo baxayana all waa ogyahay wmaa ynzilu min asama samada waxa kasoo degayana waa ogyahay wmaa yacruju fiiha waxa korayana waa ogyahay hadday tahay roobkii kasoo degayay iyo haddii ay tahay acmaashii u kor noqonaysa wlcamalu saalixu yarfacu intaba ilaahay waa ogyahay wahuwa alle macakum macina ayuu ahaaday aynamaa kuntum meel kastoo aad ahaateen oo aad ku sugan tihiin wallahu alle bima tacmaluuna waxaad samanaysaan basiir waa mid arkaya oo xogogaal u ah labadaba waa la kulmiyey oo uma stawaa cala alcarsh ilaahay waxaa lagu tilmaamay carshigiisa inuu ka koreeyo waxaa kaloo lagu tilmaamay isagoo halkaa ku sugan wa huwa macakum aynamaa kuntum laba iskhilaafsanna ma ah sida shiikhuu inoo caddayn doono walaysa ma ah macnaa qowlihi alla uu leeyahay macnihiisu wa huwa macakum markuu sidaa leeyahay macnihiisu ma ah annahu alle mukhtaliun inuu dhex galay bilkhalqi khalqiga oo uu ku dhex sugan yahay macnaheedu ma ah oo maciyada laga qaadan maayo isdhexgal laga qaadan maayo faina haada maxaa yeelay kaas macnaha ikhtilaatka macyada in laga fahmo oo macakum laga fahmo inuu ku dhex jiro laa tuujibuhu keeni mayso alluqatu luqadu keeni mayso wa huwa isaguna khilaafu ma kiibuu khilaafsan yahay ajmaca calayhi dushiisa ay isku waafaqeen salafu lumma ummadan salafkeedii wanaagsanaa ee faara allaahu ilaahay uu ku abuuray calayhi dushiisa alkhalqa khalqiga kaana waa khilaafsay oo khalqiga ilaahay wuxuu ku abuuray oo lagu dabeecay waxa weeye inay u sugaan alle subxaanahu wa tacaala khalqigiisa inuu ka dhex baxsan yahay oo uu ka soocan yahay oo khalqigiisa aanu ku dhex sugnayn horaynu usoo sheegnay aayaadka alle inay laba yihiin aayaatun kowniyatun mariya la arkayo iyo aayaatun waxa weeye samciya masmuuca iyo aayado la maqlayo aayaadka kitaabka alle ku yimi waa aayaatun samciya waa aayado ilaahay kutusaya oo la maqlayo kuwanina waa kuwo mushaahada dayaxaa ka mida wa min aayaatihi allayl wاlnahaar wاshamsu wاlqamar aayaadka alle waxaa ka mida dayaxa ayaa ka mida aayatun aayad weeye dayax oo min aayaati illaahi ilaahay calaamadihiisa ka mida lagu garanayo waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa min asqari makhluuqaatihi makhluuqaadkiisa kuwa ugu yar ayuu ku jiraa marka laga hadlayo makhluuqaadka kowniga ah ee waaweyn samaawaadka iyo dhulalka iyo cadceedda quraxda iyo wixii la mida aayaadkaa kowniga ah aqar ah buu ka mid yahay kuwa ugu yaryar buu ka mid yahay lakhalqu samaawaati wlard akbaru min khalqi nnaas samaawaadka iyo dhulalkaa ka weyn quraxduna waa ka weynta wa huwa dayac mawduucun waa mid la dhigay fi samaai samada yani samaduu ku guda sugay wahuwa isaguna maca almusaafir qofka socdaalkaa maciisa weeye wagayri lmusaafiri ka aan socdaalka ahaynna maciisa weeye aynamaa kaana meel kastoo uu joogo yani shiikhu tusaalu doonaya inuu inoogu caddeeyo haddii maca la isticmaalo lafdiga maca inaan looga jeedin shayga kula maca ah inuu waxa weeye dhinaca kugu hayo oo uu ku dhinac taagan yahay ama midig ama bidix ama xagga hore ama xagga dambe ama inuu kugu dhegan yahay ama inuu gudahaaga ku sugan yahay ama inaad gudihiisa ku sugan tahay waxyaabahaasoo dhan laga fahmi maayo waayo maciyadu macnaheedu waxa uu yahay mulaqu musaaxaba saaxiibtinimo guud iyo wada socod guud ayuunbaa looga jeedaa laakiin ikhtilaaq iyo mumaasa istaabasho iyo mumaasajo in laysku dhex milmo iyo waxyaabaha lamidkaa loogama jeedo tusaalaha shiikhuu inoo sheegayna waa inoo cadaynaya qofku waxa uu odhanaya maazilna waa qofkii socdaalkaah ee bannaanka socday maazilna nasiiru kamaa naanzuulin inaanu soconay walxaal alqamaru macana iyadoo dayuxuna una weheliyo oo macayaga u yahay yani isagoo halkiisa jooga wehelinaya isagoo halkiisa jooga ayuu wehelinaya taa macnaheedu maaha inuu yimi oo dhulka uu kula lugeeyey ma luqadana sidaasaa lagu isticmaalaa maciyadu ama macnimadu waa kullu shayin bixasabihi mid walba waa macnaha ama siyaaqa hadalka loo wada wey marka xaafadda laga yimaado ee qofkii la yidhaahda yaa kula socday wuxuu odhanayaa aabbaa ila socday aabbihiina waxaa laga yaabaa inuu meelaha dhowdhow taaganyah marka suuqa laysugu yimaado man macaka baa la odhanaya wuxuu odhanayaa maci ya abi aabbaa ila socday magaaladii buu la joogaa wadadaa uu maraya ayuu la joogaa laakiin markaa uu hadlayo lalama socdo waayo haddii lala socdo lama weydiiye laakiin isagoo keligiya la arkay man macaka maciya abi buu waa bixasabi hargaysuu tegi dabeedna waxaa la yidhi burcaad ka timi man kaana macaka markaad burca ka imanaysa yaa kula socday wuxuu odhanayaa maciya fulaan hebel baa ila socday hebelna lama jooga marka xaafada xitaa lama joogo waxaa laga yaaba magaalada koonuu ka jooga kana koonuu ka jooga marka la weydiinay laakiin waxaa uga jeedaa burca markaan ka imanaya waxaanu wada soconnay qofkaasaanu wada soconnay uu tagayo xajkiibuu aaday xajkiibuu aaday waxaa la yidhi man macag yaa kula socday wuxuu odhanayaa fulaan hebel baa ila socday oo aanu soo wada xajin hebella markaa madiinuu joogaa isna makuu joogaa laakiin markii waddanka laga imanayay iyo noqoshadayadaba waxaa ila maca xajkan socodka aan usoo socdaalay xajka hebel baa ila maca hebelna xilligaa magaalada xitaa lama joogo waxba waa sax sooma luq ahaan waa sax hebel baanu soo wada xashin khasab maaha markaa inay wada joogaan xaafadii inay wada joogaan magaaladii inay wada joogaan laakiin waxaa looga jeedaa hawshaa uu sheegaye laga hadlayo inay cidi ku helisay cidaasi hadda xaggay joogtaa lagama hadal marka luqada saasaa looga jeedaa idan istiidi mayso alla subxaanahu wa tacaala khalqigiisa inuu ka sarreeyo fowqa carshihi inuu ku sugan yahay khalqigiisana uu la macyahay macooda uu yahay maciyadaasina waa maciyadii aynu ku tilmaanay tii caamka ahayd cilmigiis iyo la socodka uu la socdo ayaa waxa weeye looga jeeda wa alle subxaanahu wuxuu maanka nasahnaya fowqa alcarshi carshiga dushiisa ayuu ahaada raqiibun waa mid ilaalinaya calaa khalqihi khalqigiisa muhayminun calayhim waa mid markhaati ku ah ay shaahidun calayhim mualicin waa mid aalacanay ilayhim xaggooda ayuu aalacanaya intuba waa isku macna ilaa ayri dalika intaa waxaan ahayn oo min macaani rububiyatihi rabbinimadiisu macnayaasha ay keenaysa kamida macaanida rububiyada ka mida inuu og yahay inuu la socdo iyo wixii lamida laba istiidaya maaha isagoo carshiga ka koreeya daatadiisu ayaa haddana xogtiis iilaaca uu taalacanayo la socodka uu la soconayo ilaalinta uu ilaalinayo waxyaabahaasoo dhan buu alla ku tilmaamaya subxaana wa tacaala wa kullu hada alkalaam hadalkan dhammaantii alladii kaasoo dakarahu allah ilaahay uu sheegay min annahu isagu inuu yahay fowqa alcarshi carshiga dushiisa wa annahu alle macana maceenna inuu yahay xaqun hadalkaasi waa dhab weeye calaa xaqiiqatihi xaqiiqadiisa ayuu dhan ku yahay laa yaxtaaju uma baahna ilaa taxriifin in la badalo oo la xarifo oo la leexiyo uma baahna walaakin hase yeeshee yusaanu waxaa laga ilaaliya can idunuuni alkaadiba malayaasha beentaabaa laga ilaalinaya oo waxaweeye laga fogaynaya yacni malayaasha khaldan ee waxa weeye ku saabsan alle subxaanahu wa tacaala marka la leeyahay carshigu ka koreeya inuu waxawe ku guda sugan yahay ama inuu koobayo ama in loo maleeyo marka maca la yidhaahdo khalqigiisa inuu dhexgalayo wixii lamida macnayaasha khaldan iyo malayaasha ayaa waxawe laga fogaanaya oo alle subxaana wa tacaala laga ilaalinaya marka halkaa dambe hadal baa lagu sheegay hadalkaasi nuskhooyinka muctamadkaa ah kuma sugna can unuun kaaiba walakin yusaanu can unuun lkaadiba waxa ku xiga faslun ayaa ku xiga nuskhooyinka muctamadka ah ee waxa weeye muxaqaqa ah laakiin bacdu nusakh waxaa ku yimi hadal baa la socda waa haysa hadalkaas soo ma milu an yudanna marka hadalkaas waynu dul maraynaa laakiin waxa weeye nuskhooyinka muctamadkaa ah laguma sheegin milu an yudanna sida in loo maleeyo waxaa la tusaalaynaya malayaasha khaldan ee beenta ah wlakin yusaanu can اdunuun اlkadiba milu an yudanna sida in loo maleeyo ana aahira qowlihi qowlka alla uu yidhi fi samaa daahirkiisu inuu yahay ana samaa samadu tuqiluhu inay ilaahay sido oo ilaahay ay xambaarayso aw ama tuiluhu ilaahay inay haadhinayso wahada kaasi bailu waa bail wey biijmaaci ahli اlcilmi wاliimaan biijmaaci ahli lcilmi kuwa cilmiga u saaxiibkaa waxay isku waafaqeen iyo ijmaacooda iyo kuwa iimaanka u saaxiibka ah wixii ay ku ijmaaceen ayuu baail ku yahay in loo maleeyo fi samaa yani samadan makhluuqa ah fiidana darfiyo laga dhigo oo laga dhigo samadan ilaahay uu abuuray gudaheeda inuu ku sugan yahay ka noocaasa ayaa khalada horaynu usoo tilmaanay aamintum man fi samaa laba macno culimmadu inay ku macneeyeen asamaa in lagu macneeyo jihat lculuw oo samadan makhluuqa ah hadda aan looga jeedin looga jeedo jihada inaga sarraysa looga jeedo oo jihada inaga sarraysa labaa soo gelaya jihada makhluuqa ah sida samada iyo wixii alla u abuuray iyo carshiga iyo wixii lamida iyo jihada cadamiga ah macduumkii aan la abuurin wixii aan la abuurine macduumka ah waa halka alle subxaana wa tacaala uu ku sugan yahay makhluuq ma ah waa waxaan la abuurin ilaahay makhluuqaadku ka baxsan yahay makhluuqaadku ka baxsan yahay marka wax makhluuqa alle kuma dhex sugna waa jiha cadamiya waa waxaan jirin cadami wey marka waxaan leenahay fi samaa marka la yidhaahdo samada makhluuqa ah haddii lagu macneeyo fiidu waxay noqonaysaa bimacnaa cala mustawin calaa carshihi wa cala samaawaat carshiguna samaawaadka waa ka koreeya waa fowqa samaawaati sab haddii la yidhaahdo asamaa waa alculuw waayo kullu maa calaka fahuwa samaa ba yidhahda wax kastoo kaa sarreeya waa sama waa sama idan taa macnaheedu waxay noqonaysaa fiidu calaa xaqiiqatiha inay noqoto samadana looga jeedo tii waxa wey cadamiga ahayd looga jeedo tii cadamiga ahayd looga jeedo labada macnaba waa sax aamintum man fi samaa ay cala samaa samada dusheeda waa samadii makhluuq ahayd oo looga jeeda jinsu samaa toddobada samaba looga jeedo ama aamintum man fi samaa ay man fi lculuw allaha culuwiga ku sugan yani jihada caaliga ah allaha ku sugan marka culuwigana waa culuwi ka baxsan makhluuqaadka inaga sarreeya kasii baxsan samaawaadka iyo kursiga iyo carshiga waxaaba kasii koreeya fain allaha maxaa yeelay alle qad wasica waa deeq kursiyuhu kursigiisu asamaawaati wlarda samaawaadka iyo dhulalka yani waa ka waasacsan yah oo waa wada deeqayo waa ka ballaadhaya wahuwa alla yumsiku waa qabanaya asamaawaati samaawaadka iyo wlarda dhulalka an tazuula waxa weeye si aanay u zuulin ayuu u qabanaya wayumsiku waa qabanaya asamaa samada an taqaca inay kusoo dhacdo cala lardi dhulka inay kusoo dhacdo ayuu ka qabanaya ila biidnihi idankiisa mooyaane min aayaatihi ilaahay calaamadihiisa waxaa ka mida an taquuma sama samadu inay isku taagayso iyo wlardu dhulku bimrihi ilaahay amarkiisa yani ilaahay amarkiisa inuu ku hayo oo ay ku taagan tahay calaamadaha alle subxaanahu watacaala ayay ka mid tahay shiikhu waxaasoo dhan wuxuu u tilmaamaya alla subxaanahu wa tacaala wuxuu doonayaa inuu caddeeyo makhluuqaadkiisa marka samadiisa kuma guda sugna waayo waxaabuu inoo sheegay samadii isagu inuu hayo oo waxa weeye dusha uu ka jooga uu ka sarreeyo oo samadii isagu uu ilaalinayo alla subxaanahu wa uu qacanta ku hayo oo uu ka haya dhulka inay kusoo dhacdo iyo wixii lamida inay zuusho oo alla subxaanahu wa uu ka hayo marka isma qabanayso in la yidhaahda fi samaa samada gudaheedu ku sugan yahay iyo in la yidhaahdo samadii buu haya laba waxa weeye isqabanaya sida masjidkan aynu ku guda suganna masjidkiibuu hebel haya iyo waa ku guda suganya laba isqabanaya ma caagadii ama koobkiibuu haya waa markuu haya gacanta uu ku hayo gudaheeduu ku sugan yahay waa laba macno kala duwan wey marka sida laysu waafajinaya waxay tahay fi samaa ayaa waxaynu ku bacnaynaynaa fi lculuw samada makhluuqa ku macnayn mayno sidaynu soo tilmaamay faslun wuxuu fasal yahay waqad dakhala waxaa soo gudagalay fii dalika masaladaas aynu soo sheegnay ee ku saabsan ilaahay khalqigiisa inuu ka sarreeyo macoodana uu yahay aliimaanu in la rumeeyo biannahu alla qariibun inuu dhow yahay khalqigiisa inuu dhow yahay maxaa idinku xiga mujiibun ayb nusakda muctamadka waxaa ku yimi qariibun inuu u dhow yahay min khalqihi khalqigiisa inuu u dhow yahay kama qaala subxaana sida alla uu ihi waida sa'alaka cibaadii canii nabiguna yidhi calayhi salaau wasalaam ina aladii tadcuunahu aqraba ila axadikum yani aayadda waxaa lagu lamaanaya xadii laakiin sidan hadda nusakhu ay u badan tahay baynu ku soconay waqad dakhala fii dalik waxaa soo gudagalay aliimaanu in la rumeeyo biannahu alla qariibun inuu dhow yahay mujiibun inuu ajiibayo dadka yeedhmadooda iyo baryadooda kama jamaca sida uu u kulmiyey bayna dalika arrinkaas qowluhu tacaala qowlkii alla uu yidhi waida sa'alaka haddii ay ku weydiiyaan cibaadii addoommadaydu cannii aniga xaggayga haddii ay kaa weydiiyaan fainii anigu qariibun waan dhowa ujiibu waan ajiiba dacwata daac kay baryaya baryadiis ayaan ajiiba ida dacaanii marka uu ibaryayo ee wax weydiisanaya falyastajiibuu lii hay ajiibaan waliyuminuu bi hay rumeeyaan lacallahum yarshuduun waxay xaqiiqa ku yihiin inay hanuunaan sidee loo kulmiyey yanii labada macnoba aayadda ayaa waxa weeye lagu sheegay oo ah waxa weeye fainii qariib alla inuu dhow yahay khalqigiisa inuu dhow yahay mujiib yeedhmadoodana inuu ajiibay oo ducada ka ajiibay ilaahay dhowaanshihiisuna waxa weeye waa laba midi waa qurbi waxa weeye caama sida bacdu ahlilcilmi ay tilmaameen midina waa khaas yacni khalqigiisoo dhan buu u dhow yahay oo uu xogogaal u yahay midina waxa weey waa mid khaasa oo wuxuu u dhow yahay dadkiisa wanaagsan ayuu u dhow yahay wuxuu ugu dhow yahay inuu abaal mariyo inuu ducada ka aqbalo inuu soo dhoweeyo iyo wixii lamida marka ka hore waxaa loo daliishanayaa aayaddan fainii qariib ujiibu dacwat daaci ida dacan eeka khaaska ana isagana waxaa u daliila xadiikii nabiga calayhi salaau wasalaam aqrabu maa yakunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid addoonku xilliga uu ilaahay ugu dhow yahay waa xilliga uu sujuudsan yahay waa qurbi khaasa oo uu helaya qofkii sujuudsanaa uu helayo kaasina waa qurbi waxa weeye khaasa wey bacdu ahlilcilmina waxa ay tilmaameen qurbi haddii la sheegayo waa khaasun caam ma yeesho lafdiga qurbigu waa mid dhow mid caama ma marka haddii la yidhaahdo ilaahay waa dhow yahay waa qurbiga khaaska ah wuxuu u dhow yahay ciddii wanaagsan buu u dhow yahay wuxuu ugu dhow yahay camalka wanaagsan ay samaynayaan inuu ka abaalmariyo wuxuu ugu dhow yahay ducooyinkooda inuu ka ajiibo iyo wixii lamida qurbiga caamkaahi laakiin ma sugna adilada loo daliishanaya waxaa ka mid a qurbiga caamka ah wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid id yatalaqa lmutalaqiyaani can lyamiini wacan shimaali qacid walaqad khalaqna linsaan insaankii baa lasoo sheegay <clears throat> wanaclamu ma tuwaswisu bihi nafsu wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid all waxa uu leeyaha anaguna waxa weeye halbowlaha ayaanu uga dhowna aayadda noocaas oo laga hadlaya khalqigoo dhan waxaa lagu macneeyey cidda dhowi inay tahay alle subxaanahu wa tacaala laakiin muxaqiqiintu waxay tilmaameen macnaha looga jeedaa inuu yahay cidda dhowi inay malaa'igta tahay malaa'igta ficilkoodiibuu alle subxaanahu wa tacaala isu idaafeeyey maadaama amarkiisa uu ku fuulaya ficilkaas malaa'igtuna dadka ay nafta ka qabanayso tawafatu rusuluna wahum laa yufariuun meelo kalena waxaa lagu tilmaamay alle subxaanahu wa tacaala inuu oobsanayo oo nafta uu ka qabanayo marka ficilkii ay samaynayeen iyo dhowaanshihii ay u dhowaanayeen qofkay nafta ka qabanayeen ayaa waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala loo nisbeeyey marka wa naxnu aqrabu ilayh cidda u dhowi waa malaaigta weeye malaaigta ayaa looga jeeda <clears throat> tana waxaa u daliila aayadda dambe ayaa lagu qaydi wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid xilli kastaba ma ah id yatalaqa almutalaqiyaan can lyamiini wa can shimaali qaciid waxaa lagu qayday xaalada noocaas labadii malag xilliga ay waxaweeye talaqiga ay waxaweeye samaynayaan marka raajixu waxa uu yahay dhowaanshaha aayaddan lagu sheegay waa dhowaansho malaa'igtu ay dhowda ee ma aha dhowaansho caama oo ilaahay khalqigiisoo dhan u soo dhowaanaya aayaddeennan baa timi waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib aayaddanna waxaa looga jeedaa iyadana kii khaaska ahaa looga jeedaa waayo fa innii qariibun ayaa la tilmaama ujiibu dacwata daa sida waxa weeye ijaabaduba ay ugu kooban tahay ciddii wax weydiisatay ayaa waxa weeye dhowaanshuhuna uu ugu kooban yahay ciddii u cibaadaysanaysa waida sa'alaka cibaadii canii waa cubuudiya khaasa waa dadkii ilaahay u cibaadaysanayay kuwaas hadday ikaa weydiiyaan fainii qariib waan u dhowahay kuwa i caabudaya qariibun min caabidiihi biliaaba waqariibun wamujiibun min daacihi biliijaaba ilaahay waa u dhow yahay dhowaasho gaara ah, kuwa u cibaadaysanay oo wuxuu ugu dhow yahay abaalmarin inuu siiyo adduunya aakharaba ee kuwa baryayana waa u dhow yahay oo wuxuu ugu dhow yahay ducada inuu ka ajiibo fainii qariibun ujiibu dacwata daaci ida dacaan ujiibu xilliga ay ducaysanayeen ayaa laga ajiibaya tanina qurbiguna waa xilliga alle subxaanahu wa tacaala loo cibaadaysanayo ama cibaadadii kale ha noqoto eh, ama ha noqoto ducadii oo iyaduna cibaad ah labada kay doonta ha noqoto marka khulaasat lqowl sida bacd lmuxaqiqiin ay tilmaameen waxay leeyihin ilaahay dhowaanshihiisu waa khaas weeye caam khaas ma kala laha masaladana waa la tilmaamay wmaa ukira wixii lagu sheegay fi kitaabi kitaabka iyo wsunati sunnada oo min qurbihi ilaahay dhowaanshihiisa ahaaday laa yunaafi ma diidayo maa dukira waxa la sheegay oo min culuwihi ilaahay sarrayntiisa ahaaday iyo wa fawqiyatih nusakda qaar waxaa ku yimi maa dukira yani waxa la sheegay oo min qurbihi ilaahay dhowaanshihiisa ah iyo wa maciyatihi khalqigiisa inuu macooda yahay laa yunaafi kaasi ma diiday dhowaanshahaas iyo macnimadaas ma diidayso maa dukira wixii la sheegay oo min culuwihi culuwigiisa ahaaday iyo wa fawqiyatihi sarayntiisa ahaaday fainahu maxaa yeelay alleh subxaanahu xumaan ka laysa ka milihi isagoo kale ma ahaanin shayun shayna ma ahaanin fii nucuutihi tilmaamihiis shayna kalama mid aha oo tilmaamihiis haddii la yidhaahdo khalqiga suuragalkama ah waxyaabaha qaar inay ka dhacdo inagu laynooga qiyaas qaadan maayo alle subxaanahu wa tacaala isagoo culuwigiisa ku sifaysan ayuu haddana dhow yah maceynana alle subxaanahu wa tacaala u yahy wahuwa ana caliyun waa mid ku sareeya fii dunuwihi dhowaanshihiisa yani dhowaanshaha uu dhow yahay marka lagu tilmaamayo alla subxaanahu watacaala uu sareeya qariibun waa mid dhow fii culuwihi culuwigiisa marka lagu tilmaamayana waa mid dhow oo labadaba aligiisa waa ka sareeya waana u dhow yahay macoodna way laba istiidayamaasinusoo tilmaanay wmin aliimaani billah ilaahay in la rumeeyo waxaa ka mida wa kutubihi kutubtiisa la rumeeyo ama wa bikutubihi kutubtiisa la rumaynayo waxaa ka mida aliimaanu in la rumeeyo biana alqur'aana qur'aanku kalaam llahi hadalkii alle inuu yahay munazalun inuu yahay mid la soo dejiyey xagga alleh ayru makhluuqin mid la abuuray inaanu ahayn in waxaweye la aamino oo la rumeeyo minhu xagga alle ayuu badaa ka soo bilaabo ama minhu xagga alle xaggiisa ayuu badaa ka soo muuqday wa ilayhi xagga alle yacuudu waa u noqonaya wa ilayhi yacuud wa na allaha alle takalama waa ku hadlay bihi qur-aanka xaqiiqatan <coughs> horaynu usoo tilmaana markaynu aayaadkii iyo axaadiistii tilmaanta alle aynu ka soo hadlaynay shiikhu masalada kalaamka iyo hadalka alle in la soo celinayo si gaara loo soo celinayo halkaa waxaynu kaga hadlaynay ifatlkalaam ifatlkalaamna waa caam waa hadalka alloo dhan subxaanahu wa tacaala waxaana ka mida ah hadalka alle ama waxyaabaha alla uu ku hadlay waxaa ka mida ah qur-aankan munazalka ah ee waxa wey nabi maxamed calayhi salaau wasalaam lagu soo dejiyey isagiibaa si gaara ah looga hadlaya maadaama dad badani ay ku lumeen oo qur-aankan waxyaabo badan la isugu khilaafay aqwaal sagaal gaadhaysa ayaa dadku isugu khilaafay qowlka ahlu sunnati waljamaca ay qabaan ahlu sunnuhu isku waafaqeen kitaabka alle iyo sunnadu ay caddaynayaan waa sidaa loo qeexay waa alaam llah hadalkii alle inuu yahay laa kalaamu ayri cid kale hadalkiisii ma aha munazl xagga alla ayaa laga soo dejiyey ayru makhluuq mid la abuuray ma aha intaba adilay leedahay kalaam llahi inuu yahay aayaad badan baynu soo marnay iyo axaadii badan faajirhu xata yasmaca kalaam allah yuriiduuna an yubadiluu alaam allah inuu hadalkii alla yahay subxaanahu watacaala adilo badan baa tilmaamaysa horena waxaynu usoo tilmaannay waxa ilaahay loo idaafeeyo ma noqon shay iskii isu taaga naaqat allah wa bayt allah yo wixii la mida hadduu sidaa yahay waa min idaafat almakhluuqi ila khaaliqih waa makhluuqii oo kii abuuray loo idaafeeyey looga jeeda yani makhluuqaasa makhluuqaadka kale laga soocaya haddii uu yahay shay aan iskii isu oo tilmaana waa sida hadalkoo kale haddii ilaahay loo nisbeeyo loo idaafeeyo oo la yidhaahda kalaamullah fainahu sifatuhu tilmaantiisa ayuu noqonaya cizatullah wa qudratullah iyo kalaamullah ma aha makhluuq iskii taaga maaha ee waa tilmaan tilmaantaasina waa tilmaantii alla wey marka alaamla saasaa loo daliishanaya binahu kalaam llah munazl inuu yahay adiladeedu waa badanta awlam yakfihim ana anzlna calayka alkitaab tanziilu min xakiimin xamiid tanziilu lkitaab laa rayba fiihi min rabi اlcaalamiin inuu munazl yahay adilo badan baa tilmaamaysa munazl wey waa mutawaatir adilada tilmaamaysa inuu munazl yahay xagga laga soo dejiye ayru makhluuq inaanu makhluuq ahay oo aan la abuurin waayo waxaynu ogsoonnahay maadaama uu tilmaantii alla yahay ilaahay tilmaantiisu makhluuq ma aha sida ilaahay daatadiisu aanay makhluuq u ahayn ayaa tilmaantiisuna aanay makhluuq u ahayn waayo qaacidadu waxay tahay alqowlu fi ifaati kalqowli fi اdaat alkalaamu fi ifaat farcun can ilkalaami fi daat daatada waxa laga odhanayo ayaa tilmaanteediina laga odhanaya daato iyo ifo maxaa udhaxeeya daato waa shayga laf ahaantiisa ifaduna waa maa yaquumu cala daat daatadaas wixii ku qumayay wey ama tilmaanteedii wey marka daatadu xukunka ay yeelato ayaa tilmaantii la siinaya waa qaacid aniga waa i aan leeyahay hadalkaygu waa makhluuq waayo aniga laf ahaantayda makhluuqa idan tilmaantayduna waa makhluuq allana subxaanahu wa tacaala maadaama daatadiisu ay khaaliq tahay oo aanay makhluuq ahayn ayaa tilmaantiisuna ay waxa wey aanay makhluuq u ahayn adilada aad bay u badan tahay minhu bada wax ka waa laynoo keeni doonaa minhu bada tacriifka waxaa ka mida ee ilaahay qur-aankiisa lagu qeexayo marka qur-aanka laga hadlayo minhu badaa xagga alle inuu kasoo bilaabmay ama kasoo muuqday taana waxaa looga jeedaa ilaahay xaggiisa inuu kasoo fulay oo aanu cid kale kasoo fulin sida ay odhanayaan ahlulbidacu hadalkan waxa weeye alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ku abuuray hawada ama jibriil buu ku abuuray calayhi salaam ama nabi maxamed calayhi salaau wasalaam oo wuxuu ka soo fulay makhluuqaadkiisa qaar ka mida taasaa lagu bushinaya waxaa la leeyahay min allah xagga alle ayuu ka yimi meel kale kama iman xagga alle ayuu ka yimi macnaha noocaas ayaa looga jeeda minhu badaa xagga alle ayuu kasoo bilaabay isaga xaggiisa ayuu kasoo fulay oo uu kasoo baxay isagaana ku hadlay cid kale kumay hadan wlayhi yacuud ilaahay xaggiisana waa u noqonaya wlayhi yacuudna laba macnaa looga jeeda ilaahay xaggiisuu ka yimi ilaahay xaggiisuu ka soo baxay ilaahay baa ku hadlay cid kale kuma hadal waa minhu a wey wailayhi yacuudna ilaahay buu u noqonaya yanii ifatan wa xukman if ahaan iyo xukm ahaan yani laa yuusafu bihi ayru cid kale laguma tilmaamo ilaahayunbuu u noqonaya oo loo celinaya cid kale loo celin maayo u noqon maayo oo bimacnaa cid kale lagu tilmaami maayo ilaahay baa lagu tilmaamay ilaahay baa lagu sifaynaya bilow iyo dhammaadba waa tilmaan alla uu leeyahay waa tilmaan alla uu leeyahay macnaha waa lagu macnayay macnaha labaad waxa uu yahay wailayhi yacuud ilaahay buu u noqonaya aakhiru zamaanka ilaahay baa xaggiisa loo celinaya waana xadiikii ibnu maaje ku yimi culimmadu ay saxiixiyeen yusra cala kitaab illah laylatan kitaabka alle ayaa lagu soo gudaya falaa yabqa minhu cala dahri lardi aaya dhulka oogadiisa aayadi ka haimayso kitaabkana waa la waayaya laabahana waa laga masaxaya marka kitaabku wuxuu u noqonayaa xagga alle subxaanahu wa tacaala adduunkan waa laga rafcinaya oo ilaahay baa loo celinaya waa aakhiru zamaanka sida axaadiista ku timi marka wa ilayhi yacuud sifatan ama wa ilayhi yacuudu rafcan fi aakhiri zamaan labada macnoba waa laba macno saxa wey minhu bada xagga alle ayuu ka soo bilaaba taa waxaa u daliila adilo badan baa u daliila tanziilun min xakiimin xamiid tanziilu lkitaab min allah alcasiizi alxakiim min allah mintaasi waa ibtidaa'iyu waa minhu bada xagga alla ayuu ka soo bilaabay bacid wabayin wabtadi fi lmkina bimin waqad tatii libad'i lmina min macnayaashay faa'idaysa waxaa ka mid ah ibtidaa'iyu haygu meesha uu ka soo bilaabmo in la sheego makaan iyo zamaanku doonaa noqdo markaa dambakaan baa looga jeeda xagga alla ayuu ka soo bilaabmay oo waxaweeye uu ka yimi diladaasaa minhu badaa u daliila wailayhi yacuudna waxaa u daliila xadiika aynu tilmaanay haddii rafciga looga jeedo haddii looga jeedo macnaha labaad oo sifada ahna waxaa u daliila adilada tilmaamaysa inuu sifadii alla yahay qur-aankani hadalkii alle inuu yahay kuwaasaa u daliila oo bilow iyo dhammaadba ilahay baa lagu tilmaamaya wa ana allaha takalama bihi xaqiiqa waxay kaloo qabaan ahlu sunnati waljamaca qur-aankanaynu hayno ilaahay si dhaba oo xaqiiqa inuugu hadlay waxay noo soo socotaa qoryaha qaar inay odhanayaan waa majaaz hadalkii allo xaqiiqa ma aha oo ilaahay kuma hadal ee wuxuu ku abuuray makhluuq ama hadalkanaynu hayna macnihii hadalka alle laga fahmayey weeye laakiin ilaahay si xaqiiqo dhaba uguma hadal ka noocaasa lagu bushinaya inuu xaqiiqo yahayna waa sidaa asalku yah wa kallama muusa takliiman baa xaqiiqada laga qaadanaya wa allah ilaahay waa la hadlay muusa muuse takliiman hadal buu la hadlay takliiman waa mafcuulu mulaq waa masdarun mansuub muakidun waxa weeye licaamilihi kii ku camalfalay waa kallama ayuu akidaya taakiidkaasina wuxuu diidayaa majaaznimada wuxuu ka dhigaya xaqiiqu ka dhigaya in la yidhaahdo kallama allah waxaa looga jeedaa majaazya wixii lamida lagu diidaya maadaama mastar lagu adkeeyey tawkiidan aw nawcan yubiinu aw cadad kasirtu sayratayni sayradii rashad waata ibnu maali uu yidhaahdo marka ficil la akido oo mastarkiisa lagu akido waxa weeye macnayaasha looga jeedo waxaa ugu weyn tawkiid in looga jeedo inuu macnaha adkaynayo tawkiidkana haddii la isticmaalo waxaa ka baxaya majaaskiiba ka baxaya adiladaasina waa badan tahay aayadaasaa tusaale inoogu filan wakallama allahu na hada qur'aan iyo inuu yahay alladii kaasoo anzalahu llahu ilaahay anzalahu wuu soo dejiyey cala muxamadin cala nabiyihi muxamadin sal llahu alayh wasalam nabigiisa muxameda uu ku soo dejiyey khayru kalaam illah hadalka alle huwa isagu kalaamullahi hadalkii alle inuu yahay xaqiiqatan dhab ahaan inuu u yahay laa kalaama ayri cid kale hadalkiisa inaanu ahay sidaynu hore usoo sheegnay walaa yajuusu ma bannaana ilaaqu lqowli hadal in la ilaaqoo la sii daayo oo lagu hadlo biannahu qur-aanku inuu yahay xikaaya xikaayo can illaahi ilaahay laga xikaayoonayo hadalkiisa aw ama cibaaratun canhu ay can kalaam illaah hadalka alleh in laga cabirayo labadaasiba waa laba khaldan wey shiikhu halkaa wuxuu inoogu tilmaamaya qur-aankan aynu hayno ilaahay wuxuu ku soo dejiyey nabi maxamed calayhi salaau wasalaam waana hadalkii alloo xaqiiqa ah sidaynu soo tilmaamay hadal cid kale ay leedahay ma ah wuxuu shiikhu halkan ku tilmaamaya horaynu usoo sheegnay qolyaha ku lumay hadalka alle subxaanahu wa tacaala ilaa sagaal qowl baa ku sugan laakiin laba qowl baa ugu waaweyn oo ummad ummadani ay ku luntay qowl waa qowlka muctasilada qowlna waa qowlka ashaacirada iyo maaturidiyada iyo kulaabiyada iyo dadka la midka ah muctasiladu iyagu waxay leeyihiin waa makhluuq ilaahay baa abuuray subxaanahu wa tacaala wuxuu la mid yahay makhluuqaadka ayuu la mid yahay sida makhluuq ama bini aadamku uu u yahay makhluuq ayaa hadalka allana uu makhluuq u yahay waa wax all subaanau wataaala ka baxsan kalaqahu kama khalaqa hayrahu sida dadka kaleba uu abuuray ayuu all subaanahu wataaala u abuuray horaynu usoo sheegnay doodii cabdilcaiiz ibnu yaxya kinaani uu waxawe ku dooday bishrmariisi markuu la doodayy waa la xasuustaabaan filay uu waxawe ku yidhi qaabkeebuu all subaanahu wataaala u abuuray ma naftiisu ku abuuray mise meel isaga ka baxsan dabeedna ay ku adkaatay inuu jawaabo ee uu ku celceliyey khalaqahu kama khalaqa alashyaa qur-aanka wuxuu u abuuray sida makhluuqaadka loo abuuray ay ku adkaatay inuu yidhaahdo naftiisuu ku abuuray ama meel kaluu ku abuuray labada midna wuu odhan waayey oo ay ku adkaatay inaanu makhluuq ahayn waxa weeye adilo badan baa tilmaamaysa muctasilada ayaa qaba qowlkooduna waa qowl baaila wey culimmaduna waxay tilmaameen caqiide gaalnima inay tahay fitnatu khalqi qur'aanna waa imtixaankii iyo fitnadii weynaa ee ummadda soo maray xilligii imaamu axmed masaladan uu ka dhashay muctasiladu inay dadka ku khasbayeen iyagoo khulafadii cabaasiyiinta la kaashanaya muctasim iyo ma'muun iyo waair iyagoo la kaashanaya dadka inay ku cadaadiyaan oo ay ku khasbaan inay qaateen qur-aanku inuu makhluuq yahay waa siday muctailadu qabeen qowlka labaad abcan waana caqiido gaalnimo ah walaqad taqallad kufrahum hamsuuna fi cashrin min alculamaai fi lbuldaani ibn lqayim raxmat ullaahi calayh nuuniyadiisa waxa uu odhanaya an boqoloo caalim oo culimmadii ahlu sunnaha ka mida ah ayaa gaalaysiiyey cidda sidaa aaminta culimmada qaarna ijmaacbabay kusoo naqliyeen in laysku waafaqsan yahay inay gaallimo tahay wallalakaa'iyu limaamu xakaahu can hum bal xakaahu qablahu abaraani alxaafi aabaraani iyo allalakaai fii sharxi usuul ictiqaadi ahli sunnati waljamaca oo lix mujalad lagu daabacay ayaa soo naqlinaya culimada aqwaashooda oo ay odhanayaan cidda sidaa aamintaa waa gaalnimo caqiid gaalnimo ah bay aamineen in ilaahay tilmaamihiisa lagu sheego inay makhluuq tahay caqiidada labaad waa tashiikhu inoo tilmaamay walaa yajuusu ilaaqu lqowli biannahu xikaayat can illah aw cibaarat canhu <clears throat> waa qolada odhanaya ilaahay hadalkiisu waa macni wax la maqlaya ma ah xarfana ma ah wax la maqlayana maah xuruufna kama koobna masmuucna ma ah laakiin waa macno ilaahay naftiisa ku qumay haddii la yidhaahdo qur aankan aynu hayno maxaad ka odhanaysaa miyaanu hadalkii alle ahay waxay leeyihiin macnihiisa hadalkii alle ah kalaam ullah wuxuu ka yahay xagga macnaha laakiin alfaada aynu haynaa waa cibaaratun ama xikaayatun can kalaam illah macnihii alle ayaa lagu tarjumaya oo cibaara uu ka yahay ama laga xikaayoonaya qolada sidaa labaa hadalkan isticmaalay cibaaro iyo xikaayana qoladii bilaabay ee ahlulbidaca ahaa waa ibnu kullaab cabdulaahi bnu saciid bni kullaab ayaa wuxuu isticmaalay xikaayu isticmaal yanii qur-aankanaynu haynaa waa xikaayatun can kalaam illah hadalkii alla laga xikaayoonayo marka abulxasan alashcari iyo kuwii dambe ayaa lafdiga xikaayada istishkaalay oo waxay yidhaahdeen alxikaayatu taxtaaju ila maxkiyin marka laleeyahay hadalkii alla la xikaayoonayo waxaa loo baahan yahay waxii la xikaayooday baa loo baahan yahay maxkigii alfaadii la xikaayooday ee la soo naqliyey baa loo baahan yahay marka ta noocaasa ishkaalku keentay marka waxay iska daayeen xikaaya waxay idhaahdeen waa cibaara waa tarjumaad annagoo aanu leenahay oo aanu ku cabirayno macnihii nafta alle ku qumay marka cibaaradaa ka laifan bay idhahdeen cibaarada ayaa ka laifan <clears throat> labada midna in la yidhaahda maaha qur-aanka alle inuu yahay wax lagu hadlayo xarfa inuu ka kooban yahay in la maqlayo cod inuu yahay adiladeeda waa ti aynu soo dhaafnay waid naadaa rabuka muusa aniti lqowm aalimiin axaadiistii waataynu soo dhaafaynay fayunaadiihim bisawt cod buu ilaahay ugu dhawaaqaya waxyaabahaasoo dhani waxay diidayeen inuu yahay macne hadalka alle inuu macno yahay ilaahay cod buu ku hadlaa qur-aankana waxa weeye ilaahay codkiisa ayuu ugu hadlay xuruufna alla subxaanahu wa tacaala waa ku hadlay bal iska daaya ida qara'ahu nnaas dadku hadday akhriyaan qur-aanka aw katabuuhu ama ay qoraan filmasaaxifi masaaxifta ay ku qoraan musxafyadan hadda daabacaan lam yakhruj ka bixi maayo bidalika arinkaas arintaa qofku uu arinayo ama qoraalkaa lagu sameeyey kaga bixi maayo can an yakuuna inuu yahay ama ahaanayo kalaam allahi hadalka alle xaqiiqatan dhab ahaan faina alkalaama maxaa yeelay hadalka inamaa yudaafu waxaa loo tiriya loo nisbeeya xaqiiqatan dhab ahaan ilaa man qaalahu kii ku qowlay ama ilaa man takallama bihi kii ku hadlay sida nusakda qaar ku sugan mubtadian xaal uu yahay mid bilaabaya oo bilow ahaanba ku hadlaya laa ilaa man qaalahu looma nisbeeyo kii ku hadlay mubaliqan xaal uu yahay mid gudbinaya muadiyan xaal uu yahay mid gudanaya waxaa dadku isku waafaqsan yihi hadalka cid loo nisbaynaye laleeyahay waa hadalkii hebel waa ciddii bilowday ee hadalkaa curisay wey cidda hadalkiisa dib ka sheegaysa ee soo xiganaysa waxa weeye yaanay isagaba u nisbayn yaanay odhanba xitaa hebel baa ku hadlay waa hadalkii hebel cidda hadalkaa og ciddii lahayd waxay u nisbaynaysaa ciddii lahayd ninka abwaanka ah abwaaniintii soomaaliyeed gabayadooda macruufka ah haddii cidi hadda ay ku gabaydo marka sidaa loo maqlo qofkii gabaygaa yaqaana ma wuxuu odhanayaa hebel baa gabiyey mise gabaygii hebel waa gabaygii hebel baa laodhanaya waa gabaygii hebel markuu qofku yidhaahdo qifaa nabki min dikraa xabiibin wamanzili bisiqi liwaa bayna dahuuli faxawmali fatuudixa falmiqraata lam yacfur asmuha lima nasajatha min januubin washamali mucalaqaadka macruufka ah ee kacbada la suray waxaa ugu horaysa mucallaqatu mri'il qays abyaadaasaana lagu bilaab marka la sheego qof kastoo gabayga wax ka yaqaana wuxuu odhanaya waa gabaygii imru'ul qays ee kan hadda ku hadlaya loo nisbayn maayo loo nisbayn maayo ta noocaasa waa mid laysku waafaqsan yahay idan hadalka alle markaynu inagu ku dhawaaqayno e akhrinayno aynu ku hadlayno iyo marka qoraal lagu samaynayo mar walba ka bixi maaya hadalkii alle subxaanahu wa tacaala inuu yahay waxaa lo odhanayaa hada kalaam llah qaariga markuu qur-aanka inoo bilaabo maxaa lo odhanaya ismacuu kalaam allah wa ansitu war hadalka alle dhegaysto ka aamusaso lama yidhaahdo idan qofku hadalkan ku hadlayo waxa uu ku hadlaya waa hadalkii alle isagu waxa uu leeyahay codka ayuu leeyahay uu ku dhawaaqayo laakiin waxa ka soo baxaya waa hadalkii alle ee la maqlaya waa hadalkii alle subxaanah wa tacaala ibn raxmat ullaahi calayh markuu ka soo xiganayay qaxdaani waa walaqad kafaana qowlu shaacirina aladii qaala sawaaba wajaa bilbayaani ina aladii huwa fi lmasaaxifi muhbatun bianaamili lshyaahi wshubbaani huwa qowlu rabbii aayuhu waxuruufuhu wamidaaduhu waraqu makhluuqaani waxaa naga kaafiyey marka masaladan laga hadlay gabayaaga yagii haddaanu ahlu sunnana qaxtaani oo yidhi ina aladii huwa fi lmasaaxifi mubatun ka masaaxifta ku sugan waxa ku qoran musxafyada bianaamin lashyaakhi wa ashubbaan dhallinyarada iyo odayaasha farahoodana lagu qoray huwa qawlu rabbi aayuhu wa xuruufuhu waa hadalkii alle ka bixi maayo hadalka alle inuu laakiin midaaduhu waraqu makhluuqaani warqadaha lagu qoray iyo khadka la isticmaalay iyagu waa makhluuq laakiin waxaynu ka hadlaynaa waa xarfaha meesha ku qoran iyo ka la maqlayo lagu dhawaaqo ayaa waxa uu yahay hadalkii alle subxaanahu wa tacaala marka intaa la sheegay hadalkan dambe isagana nusakda qaar laguma sheegin laakiin carabkaynu marinayna wa huwa kaasi kalaamllahi hadalkii alla wey xuruufuhu xarfihiisu iyo wa macaanihi macaanidiisu labaduba waa hadalkii alle laysa kalaamullah hadalka alle ma aha alxuruufa xarfahoo keliya duuna almacaani macaanida sokadeed wala almacaani macnayaashoo keliyana ma aha duuna alxuruufi xuruufta sokadii waayo hadal sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waa xaraf iyo macno wada socda wax lagu dhawaaqayo oo macno wata ayaa waxaa la yidhaahdaa hadal baa la yidhaahdaa waana qowlka saxiixa ah ahlu sunnati waljamacana ay qabaan haddii la yidhaahdo hebel baa hadlay ama hadalkaa ku hadlay waxaa looga jeedaa hadal xarfa ka kooban oo la maqlayo macnana xambaarsan baa looga jeedaa labada mid keliya waxa wey hadal lama yidhaahdo taana horeynu uga soo jawaabnay falun wuxuu fasal u yahay waqad dakhala waxaa soo galay masalat ru'ya waa alle subxaana wa tacaala in la arkayo hada wallahu aclam wsal allah wslama cla nabiyina muxamed waaalihi wsaxbihi wslm